alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kasiira waxaanu isu dayeynaa caawa insha allahu tacaala inaynu dhammayno kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalat alqur'aan caaway taarikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo siddeed iyo soddonkii hijiriga ee saddex iyo tobankii bisha rabiicu lwal baynu isku dayeynaa inaynu dhammayno haddaynu ka gaadhsiin karno qaala imaamu nawawi raximah llah alghazaaliyu huwa muxamed bnu muxamed bni muxamed bni axmeda hazaali sheikha la yidhaahdaa magaciisa maxamed baa la yidhaahdaa marka magaciisa iyo magaca aabbihii iyo magaca awowgii saddexduba waa maxamediyo alghazaali baanu caan ku yahay adduusina waa la yidhaahdaayo qaryo ayaa loo nisbeeyaa magaalo la yidhahdo duus kunyadiisuna waa abu xaamid waa sheikh faqiih ah oo cilmiga fiqiga shaaficiyo ku baadheeraa xagga falsafadda iyo ashyaadaana iyo tasawufkaba aqoon dheeraada u lahaa ha yeeshee cilmiga xadiidka kuma baac dheerayn kutubo badan buu alifay kutubo fiqiga ka mid ah kutubaha fiqiga u qorayna waa albasiid iyo alwasiid iyo alwajiiz iyo almukhtasar afar kitaab baa ugu waaweyn ama ugu caansan kutubaha u alifay kitaab fiqiga weyn oo la yidhahdo albasiid baa ka mid ah waa makhtuud weli lama taabicin ilaa lix iyo toban mujallad baa lagu qadaraah inta uu noqonaayo mid kaloo kaa ka waabsan ayaa jira oo alwasiitu u bixiyey oo isagu dhexdhexaad ah isagoo tacliiqyo yaryar le baa la taabacay oo toddoba mujalad baa lagu taabacay alwajiiz baa ka mida kutubtiisa waa kitaab kooban oo mukhtasar ah waana kitaabka raafici sharxay ee alcasiiz ama alsharxu alkabiir kitaabka la yidhahdo uu ku sharxay khulaasatulmuctasar kitaab la yidhaahdo oo iska mukhtasaroo kooban baa jira cibaaradiisana aad uu u koobay isagana waa la daabacay kutubo badanoo mutacadidoo kalena waa leeyahay wuxuu dhintay shan boqol iyo shan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhintay haakadaa yuqaalu bitashdiidi zaayi alghazaali oo za'da la shado saasaa loo yidhaahdaa waqad ruwiya canhu annahu ankara haada waxaana laga soo wariyey inuu taa diiday wa qaala innama ana alghazaaliyu aniga za'daydu ma shadna ghazaali baan anigu ahay ee ghazaali ma ihi bitakfiifi zaayi zaada la khafiifiyaan la shadin sidaana waa laga sheegay laakiin in la shado ayaa mashhuursan oo caansan mansuubun ilaa qaryati min qura tuus beledka tuus la yidhaahdo waa beled dhulka tuus la yidhaahdo qaryo ka mida magaalooyinkiisa ayaa loo nisbaynayaa yuqaalu laha ghazaala oo ghazaale la odhan jiray talxatu bnu musarif sheikha la odhan jiray talxatu bnu musarif waa bidammi lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka in la godo wa fatxi saadi iyo saadka in la kor dhigo wa kasri araa'i iyo ra'da in la hoos dhigo waa musarif waa dabdun bilxuruufi baa la yidhahdaa wa qiila yajuusu fatxu araa'i waxaa kaloo la yidhi ra'da in la fatxiyaana waa bannaantoo musaraf la yidhaahdo walaysa bishay shay saxiixa kaasi ma aha shay maaha waxaa loo jeedaa saxiix maaha baa loo jeedaa nin siqa'a ah ahaa qaari'na ah culammadii salafka ka mid ah wuxuu dhintay boqol iyo labiyo toban markii hijrigu ahaa ama sanadihii ka dambeeye ku dhowaa ayuu dhintay abulaxwas bilxaa'i wasaadi almuhmalatayn wuxuu ku sugan yahay ee xa iyo saad labada midnaba aynay dhibca lahayn abulaxwas kunyad waa saas wasmuhu cawf bnu maalik magiciisana waxaa la yidhaahdaa cawf bnu maalik wa cawf ibnu maalik ibnu nadlah aljushami saasaa la odhan jiray waxa uu ahaa culammadii ruwaadda ahaa ee axaadiis badan soo warisay ayuu ka mid ahaa marka cilmi iyo axaadiis badanba waa lagu sheegay sunnadana waa ku adkaa waa ku dhegena waa la dilay markii dambe oo boqolku intaynay buuxsamin hijirigu ayaa la dilay culammadii taabiciintu ka mid ahaa ilaa lix iyo sagaashankii meelaha ama sannadihii ku dhowaa ayaa la dilay aljushamiyu waa nisbada isaga loo nisbaynaayo jushami bidammi iljiimi wuxuu ku sugan yahay jiimka in la godo wa fatxi shiini iyo shiinka in la kor dhigo shiinkaasoo almucjamati ta dhibcaale ahaatay mansuubun ilaa jushama waxaa loo nisbeeyey jusham jaddi alqabiilati yacnii qabiilo odaygii dhalay ee awowga u ahaa ahaatay ayaa loo nisbeeyey oo qabiilada uu ka dhashay ayaa waxay ka soo jeedaan oday la odhan jiray jusham saasaa jushami loo yidhi alfustaadu fiihi sittu luqaatin waxaa ku sugan lix luqo fustaadun wa fustaadun fustaadun oo laba ta la akhriyo wa fustaadun yacnii ta iyo ta la akhriyo bitaa'i bedela taa ta la akhriyo da'da beddelkeeda yacnii da'da hore halkeeda in ta la akhriyo wa fustaadun bitashdiidi siin luqo kale iyaduna ku sugan oo waa in siinka la shado oo fustaadun la yidhaahdo waalfaa'u fiihinna madmuumatun wa maksuura fa'da saddexdaa luqo ku suganna waa mid godan iyo mid hoos dhigan waxaa loo jeedaa wa cala tawsiico madmuumatun wa maksuura ay aw maksuura marka labada mid waliba waa ku bannaanta fustaad iyo fustaad fistaadna waa la odhan karaa marka saddexdaas marka mid walba fa'da labada xaraka ku bannaan tahay laba saddex lagu dhuftay lix bay noqonaysaa marka lix luqaa ka soo baxaya ilaa saddexdan lafdi ama saddexdan odhaahyood baa mid walba waxa ku bannaan fa'da laba xarako in fa'da la godo iyo in fa'da la hoos dhigo saasay lix luqa ku noqonaysa waalmuraadu bihi alkhaymatu waalmansil fustaad waxaa looga jeedaa luqada doonto ku akhriyo yacnii teendhada ayaa loo jeedaa walmanzilu guriga waa gurigii teendho oo kale ah ayaa fustaad la yidhaahdaa addawiyu erayga addawi waa bifatxi daali wa kasri ilwaawi wa tashdiid ilyaa wuxuu ku sugan yahay daalka in la kor dhigo wa kasri ilwaawi waawgana la hoos dhigo wa tashdiid ilyaa'i ya'dana la shado addawiyu sawtun laa yufhamu waa cod aan la fahmaynin ayaa dawi la yidhahdaa lahu dawiyun ka dawiyi naxli qur'aanka marka la akhrinaayo innagii ku soo marray in lagu sifeeyey waxa ka baxaya yacnii hugun baa ka baxaya qur'aan akhriskii ah oo nuunnuu ah oo aad mooddo codka shinnidoo kale aad mooddo codka shinnidoo kale aad mooddo codka shinnidu waa yuus dee hoosa weeye laakiin wax la fahmaya ma aha marka qur'aankii haddaan xuruuftii la kala garanayn uu akhrinaayo hoos uu akhrinaayo hugunkuun baxayo dee shinnidiioo kaleu shabah ku yeelanaya soomaalida lafteedana waxaa jiray wadaadada qaarkoodoo dee qur'aanka akhrinaayay inay markaa eh, ku magacaabeenba yacni markaa fiqi shinni saa ugu magacaabeen yacni codka hugunkiisuunbaa la maqlay markaasaa markii la maqlay waxay yidhaahdeen war shinnida baxaysa waa maxay sidii loogu dhowaanayuunbaa saa waa wadaad qur'aan akhrinayo geed ku hoos jira waa sida la sheegay annakhaciyu nakhaci bifatxi nnuuni waalkhaa wuxuu ku sugan yahay nuunka in la kordhigo walkhaa'i iyo kha'dana la kordhigo mansuubun ila naqac qabiilo naqac la yidhaahdaa loo nisbaynayaa naqacaasoo jaddi qabiilatin qabiilo awow u ah sababta uu keenay waxay ahayd ibraahiim ibnu yaziid annakhaci ayuu soo qaato imaam ahaa oo culammadii taabiciinta ka mid ahaa ee dhintayna lix iyo sagaashankii hijiriga fiqiga iyo xadiiskaba waa ku sheeganaa xalabu shaatin bifatxi laami neef adhiya inta laga liso bifatxi laami wuxuu ku sugan yahay eraygaasi laamka in la kordhigo oo xalabu la yidhaahdo wayajuusu iskaanuha waxaa bannaan in la reebo fii luqatin qaliila luqa yar ee luqada badani waa xalabu in la yidhaahdo ee xalbu in la yidhaahdaa waa qaliil waase jirtaa alraqaashiyu raqaashi bifatxi raa'i wuxuu ku sugan yahay ra'da in la kordhigo wa takhfiifi iyo qaafka in la fudaydiyaan la shidin oo shad male qaafku marka raqaash baa loo nisbeeyey sababtu u keenana wuxuu ahaa sheekh la yidhaahdo yaziid ibnu abaan alraqaashi ayuu wax ka soo naqliyey yaziid ibnu abaan alraqaashi nin zaahida buu ahaa ha yeeshee xagga xifdiga uu wax qaybaayo axaadiista iyo waxa la midkaa dabdinayo qaybayo xoogaa marka xifdigiisu qawi ma ahaynoo sidaas aawoodee xagga xadiiska waa lagu daciifiyaa laakiin cibaado iyo zuhdi ayaa lagu sheegay waxaanu dhintay boqol iyo labaatan intaan hijrigu buuxsamin wax yar ka hor buu dhintay alqadaatu qadaadku waa saxarka kalcuudi waa sida qoriga wa futaati alkhazafi iyo burburka khazafka waxaa la yidhaahdaa shayga dhoobada laga sameeyo kale waxyaalaha noocaasa wixii ka daata waxaa ka daata ayaa la yidhaha wanaxwihima iyo waxa la midka waa saxarada iyo waxaasaa loo jeedaa mima yuknasu lmasjidu minhu saxarada iyo qoryaha iyo waxyaalaha masjidka laga xaadho alkinaasa waa xaadhista markaa la xaadho ama la xaaqo ayaa la yidhaahdaa hmm, masaajiddana in la xaadho oo la nadiifiyo waa shay fiican shay fiican weeye sulaymaan ibnu yasaarin sulaymaan ibnu yasaar bilmusannaati wuxuu ku sugan yahay yacnii tii labada dhibcood lahayd adaa loo jeedaa ya'du waa hoos ku labanay waa musannaat taxtiya hoostay laba dhibcood ku leedahay hmm, waa tii la jiray ya hoos ku labanay uma bisiini lmuhmalah dabeedna wuxuu ku sugan yahay siinkii aan dhibcaha lahayn waa yasaar sulaymaan bnu yasaar waa sheekh marka ka mida culammadii taabiciinta waana axad alfuqahaa'i asabca fuqahadii toddobada ahayd ee wakhtigii taabiciinta madiine ka kacay ee lagu magacaabi jiray fuqahaau sabca ayuu ka mid ahaa sulaymaan ibnu yasaar fuqahadaasuu ku jiray waa toddoba sheekhoo caan ah dhammaanna casrigii taabiciintay noolaayeenoo taabiciin bay ahaayeen inay ku wada sugnaayeen fatwada iyo fiqiga iyo ashyaadaas bay ku caanbaxeen ilaa iyaga si gaara loo sheego culammadii kale laga gaar yeelay oo loo bixiyey laqabka ah alfuqahaau asabca fuqahadii toddobada ahayd saa lagu magacaabo toddobadaasu ku jiray wuxuu dhintay sannaddii boqolaad ka dambaysa ama tii ka horraysuu dhintay abu usaydin abu usayd bidammi alhamsati wa fatxi siin wuxuu ku sugan yahay hamsada in la godo siinkana la kordhigo oo musaqar waa la tashiiriyey ismuhu maalik ibnu rabiica magaciisa waxaa la odhan jiray maalik ibnu rabiica la odhan jiray shahida badra wuxuu ka qayb galay beder wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaanu ahaa min albedriyiin saxaabadii beder ka qayb gashuu ka mid ahaa saxaabada beder ka qayb gashay way ka fadli badan tahay saxaabada aan beder ka qayb gelin ka khayr badan tahay in yar dabadeed culamada qaarkoodna waxay yidhahaan me wakhti badan buu ka dembeeyey soddonkiio sanadii lixdanaad baabuu dhintaa bacdina sheegteen sida madaa'ini oo kale laakiin sida mashhuurkii waa sida hore isagoo sidaa ku dhisayay lixdankii inuu dhintay wuxuu yidhi waa ciddii beder ka qayb gashay ruuxii ugu dembeeye dhinta ruux beder ka qayb gala maalik ibnu rabiic oo abu usayd ah baa ugu dembeeyey saasuu madaa'ini yidhi laakiin calaa kulli xaal waxaa loo badiyaa inuu soddonkii dhintay oo wakhtigaa ka horreeyey tanixunii ama tantaxunii bikasri taa'i wa fatxiha wuxuu ku sugan yahay lafdigani da'da in la hoos dhigo iyo da'da in la kor dhigo maca labaduba waa ku bannaanto waa laba luqo tantaxunii iyo tantixunii way hirdiyeysaa wey yani nitaaxu waa hirdinta wey tantaxunii waa hirdiyeysa muntashirun jiddan bikasri ljiimi waa mid aad u faafsan wuxuu ku sugan yahay jiimka in la hoos dhigo wa huwa masdarun waa masdar weyn oo jiddan ayaa masdar ah jiddan ayaa masdar alushnaanu bidammi alhamzati wa kasriha waxay ku sugan tahay hamsada in la godo wa kasriha iyo in hamsada la hoos dhigo oo ushnaan iyo ishnaan mid walba waa la yidhaahdaa luqataani waa laba luqo dakarahumaa abuu cubayda abuu cubaydaa sheegay wa ibnuljawaaliiqi iyo ibnuljawaaliiqi ayaa sheegay culammadii luqadu ka mid ahaa ibnuljawaariqi wa huwa farisiyun mucarab abu cubaydana waa macmar bnu musanna waa saaxibu majaazi lqur'aan saaxibu majaazi lqur'aan weeyi mucamar buu ahaa waa cimri dheeraa kutubo badanna waa alifay iyo musanafaad fara badan ibnujawaariqina waxau isaguna ahaa imaam ayuu xagga luqada ku ahaa oo la yidhaahdaa imaamun fi naxwi waaluga yacni naxwaha iyo luqadaba imaam buu ku ahaa baa layidhi labadaba imaam ayuu waa erey farisiyo asalkiisu faris buu ka soo jeedaa mucarabun waa la carabiyeeyo carabi baa laga dhigay wa huwa bilcarabiyati almaxda geedkaasi carabiga saafiga ah wuxuu ku yahay xurdun xurdi baa la yidhaahdaa wa hamzatu ushnaanin asliyatun hamsada ushnaanna waa asal ee ziyaado ma aha ziyaado maahee waa asal calaa kulli xaal waa geed wax lagu maydhi jiray oo sidii saabuuntoo kale u bixi jiray oo wax markaa lagu maydhi jiray ayuu ahaa markaa geedkaas karaasiyu adraasihi gawsaskiisu halkay ku fadhiyaane kuraasida uga dhigan waxaa loo jeeda ciridka yacni meelaha uu ku sugayay marka cadayga meesha la marinayo ayaa waxaa laga tilmaamayaa inay ilkuhu halkay ku fadhiyaanna ay ku jiraan yajuusu fiihi tashdiidu lyaai wa takhfiifuha waxaa bannaan ya-da in la shado iyo inaan la shadina la fudaydiyo labaduba bannaan oo karaasii adraasihi in la yidhaahdo iyo karaasiyu adraasihi in la yidhaahdo labaduba bannaan wa kadalika kullu maa kaana min haada waaxiduhu mushadadan saasoo kale u ahaaday wax kastoo noocaas ka midoo midkiisa la shido jaaza fii jamcihi tashdiidu watakhfiifu waxaa ku bannaan jamaciisa in ya'da la shado iyo inaan la shadina la fudaydiyaa labaduba bannaan daabid buu kuu sheegay mufradkii haddii ya'du u shadan tahay jamaciisii ya-da in la shado iyo inaan la shadin labaduba bannaan waa laba luqay noqonays alruuyaaniyu ruuyaani bidammi raa'i wuxuu ku sugan yahay ra'da in la godo wa iskaanil waawi waawgana la reebo mansuubun ilaa ruuyaana ruuyaan baa loo nisbeeyey albaldati almacruufa waa beled marka macruufo la yaqaanay beledkaasaa loo nisbeeyey culamo badan baana loo nisbeeya sheikhaa uu sheikhu u soo qaatee uga jeeday wuxuu ahaa sheikhii la odhan jiray abulmaxaasin cabdulwaaxid ibnu ismaaciil alruuyaani altabari wuxuu ka mid ahaa culammadii waaweynaa ee shaaficiyada ayuu ka mid ahaa waa saaxibu lbaxri kitaabka baxriga la yidhaahdo baxrulmadhab sheikha iskale weeyi altabarina waa dabristaan baa loo nisbaynaya hadda eeraan bay ka tirsantah dabristaanku kitaabkaasina waa kitaab weyn uu allifay ee baxri la yidhaahdaa oo waxay yidhahdaan baxrun kasmihi baxr kitaabka baxri la yidhaahdaa sida magiciisu baxri u yuhu baxri u yahay ya waa bad waxay mutacaasirayn ahaayeen ghazaali wuxuu dhintay shan boqol iyo kowdii hijriga ayuu dhintay jawaaliiqi isaga magaciisa waxaa la odhan jiray mawhub ibnu axmed ibnu muxamed ayaa la odhan jiray kunyadiisana abuu mansuur ibnuljawaaliiqi buu caan ku ahaa waa imaam fi naxwi waluga culammadii qarnigii lixaad baanu ka mid ahaa wuxuu dhintay shan boqol iyo afartankii hijriga ayuu dhintay qawluhu calaa xasabi xaalihi hadalkiisa uu yidhi calaa xasabi xaalihi xaalkiisu siduu ahaa iyo qadarku ku sugnaa ayuu markaa ku sugan yahay yacnii intuu kari karo qur'aan hadduu akhrinayo kale calaa xasabi xaalih qadarku awoodi karuu ka akhrinayo marka xasab waxaa loo jeedaa bimacnaa qadar bifatxi siini wuxuu ku sugan yahay siinka in la kordhigo ay calaa qadri taaqatih waa qadarku kari karo qadarku kari karaa loo jeedaa marka xasab waxaa loo jeedaa bimacna alqadri nisbadiisa ama qadarku awoodi karaa loo xasbuna waxaa loo jeedaa kifaayadaa loo jeedaa xasbu haddii la yidhahdo marka calaa xasbi taaqa lama odhan karo ama calaa xasbi xaalihi oo siinka inaad reebto maaha laakiin markaad qadar u jeeddo waa inaad xasabi tidhaahdaa laakiin marmar naadira waxaa dhacdaa gabay oo kale hadday ku timaaddo daruuratu shicir oo kale siinka waa loo reebi karaa iyadoo qadar looga jeedo saas aawadeed baa camriiddu oo odhanaya nadmigiisa ajruumiyada idilfataa xasba ctiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic id ilfataa xasba ictiqaadihi rufic yacnii wiilka kolba qadarka uu yahay ictiqaadkiisu hadduu weyn yahay iyo hadduu yar yahay baa la kor yeelaa kaan ictiqaadinna kuma intifaaco shayga waxa weeye markaa uu ruuxu ku intifaacayo waa in ictiqaad ka horreeya hadduu doonaayo markaysaga kitaab inuu ku intifaaco aanu markaysaga kitaabkan inuu naafic yahay ba ictiqaadsanayn maa yantaficu bihi hadduu sheikh cilmi ka baranaayo oo aanu marka waxa weeye wax anfacaya inuu barayaba aanu u qabin oo u ictiqaadsanay dee ku intifaaci maayo id ilfata xasba ictiqaadi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic marka xasbi halkaas iyadoo la isticmaalo bimacna alqadri loo jeedo siinkii waa la reebay marka shiciroo kale waa lagu saamaxaa bay yidhahdeen culamadu laakiin hadday nasarto aynay shicir ahayn waa inaad xasabi tidhahda haddaad qadar u jeedo xasab macno kale waa loo isticmaalaa iyadoo siinku kordhigan yahayo sharafta aabbayaasha iyo awoyaasha iyo xasab waa la yidhahdaa limaaliha walidiiniha walixasabiha haddamaarta waxaa loo jeedaa sharaftii aabbayaasheeda ay lahaayeen baa laga tilmaamaya laakiin xasbi haddii la yidhaahdo kifaayada loo isticmaalaa fa ina xasbaka allah ay kaafiika alxammaamu xammaam macruufun waa la yaqaan wa huwa mudakarun cinda ahli luga waana mudakaroo waa mid markaa la tadkiiriyo lafdigiisu lab yahay ahlu marka xamaamka waxaa la yidhaahdaa meel waxa weeye laysku kulayliyo oo lagu maydho layskuna kulaylin jiray xamaam waxaa loogu magacaabay biyo kulul baa la isticmaali jiro waa laysku huurin jiro waa laysku kulaylin jiray saasaa xamaam loogu magacaabay marka waa kala duwan yihiin yacni xamaamka iyo yacni suuligu waa kala duwan yihiin alxushuushu xushuushku mawaadicu alcadirati waalbawli almutakhadati lahu waa suuliyadii waa meelaha marka saxarada iyo kaadida loo diyaariye loogu talagalay waa suuliyadii weyi waa musqulaha ama suuliyada kolba sidaad u taqaana almutakhadati lahu loo yeelay waaxiduhaa xushun mufradkeedu waa xushun jamcuna waa xushuush bidammilxaa'i wa fatxiha wuxuu ku sugan yahay xushun xaada in la godo iyo in la kordhigo luqataani waa laba luqo xajru linsaani ama xijru linsaani waa dhabta ruuxa bifatxi ilxaa'i wa kasriha wuxuu ku sugan yahay xa'da in la kor dhigo iyo wa kasriha in la hoos dhigo oo labaduba bannaan xajru iyo xijru labada mid walba waa la odhan karaa luqataani waa laba luqo xijri marka la yidhaahdo macnayaal badanoo mutacadida ayaa ku kulma xijri mar caqligaa la yidhaahdaa xijri mar geenyadaa la yidhaahdaa xijri mar dhabtaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye ashyaa badanoo kala duwan xijriga mar waxaa loo isticmaalaa yacni xijru quraysh caammada agtooda loo yaqaano xijru ismaaciil oo kacbada markaa gidaarka yare kaga soo wareegsan ee teedka ah xagga markaa galbeed yacni xijri baa la yidhahdaa xijri ayaa la yidhahdaa macnayaal badanoo mutacadida ah ku kulma ereyga xijri ilaa qaarkood laba bayda ay ku cabiri jireen oo ay markaa macaanidaa ku kulmin jireen aljanaazatu janaazadu bikasriljiimi wa fatxiha waxay ku sugan tahay jiimka in la hoos dhigo iyo wa fatxiha jiimka in la kor min janaza janazaa laga keenay idaa satara markuu asturo ayaa la yidhahdaa satara waa qariyey marka janaazadana saasaa janaase loogu magacaabay qarintaa la qarinay bahzu bnu xakiimin bahzi oo ina xakiim ah wa bifatxilbaa'il muwaxadati wuxuu ku sugan yahay ba'dii dhibicda keliya lahayd in la kordhigo dhigo wa iskaanilhaayi haadana la reebo wa bizaayi iyo za in la akhriyo ayuu ku sugan yahy wuxuu ka mid ahaa culammadii salafka ayuu ka mid ahaa waxaanu ku jiray atbaacu taabiciintii ayuu ka mid ahaa axaadiistan raggii soo warin jiruu ka mid ahaayoo aad iyo aad axaadiis doora soo wariyey axaadiis doora ayuu soo wariyey khaasatan markaa aabbihii buu wax ka warin jiray sida badan oo baazir ibnu xakiim can abihi can jaddihi ayaa axaadiis doora ku soo aroortay xadiiskiisana culammadu waa taxsiinin jireenoo waxaa loo tusaaleeya xadiiska xasanka ah haddaanu cillo kala yeelan riwaayada bahzi ibnu xakiim can abiihi can jaddihi ka wariyo waxaa markaa la ictibaariya inuu xasan yahay wax ciloo kale haddaanu lahayn waa bahzu bnu xakiim ibnu mucaawiyat ibnu xaydah alqushayri wuxuu dhintay boqoliyo lixdan yacni in yar ka hor buu dhintay zuraaratu waa zuraaratu bnu awfa alcaamiri nin qaadiyuu ahaan jiray cibaadana badan ayuu ahaan jiray salaad gudaheed baanu ku dhintay oo lagu oofsaday nafta laga qabtay camal saalixa isagoo qofku ku jira haddii nafta laga qabtou sidaa ku dhinto khaatimo wanaagsan bay tilmaamaysaa saddex iyo sagaashankii hijiriga ayaa isagoo salaad ku jira yacni naftu ka dhacday oo uu dhintay zuraara bidammi zaayi wuxuu ku sugan yahay za'da in la godo zaraara maahay waa zuraara wuxuu u keenay dabdiga uu markaa magaca dabdinaya xarakaynaya axmed ibnu abilxawaariyi bifatxilxaa'i wa kasri raa'i wuxuu ku sugan yahay xaada in la kor dhigo ra'dana la hoos dhigo wa minhum man yaftaxu raa'a waxaa ka mid ah mid ra'da kordhiga ayaa ka mid ah oo ibnu abilxawaara odhanaya haddii ra'da la kordhigana yaadu nisbe noqon mayse waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan yacni marka alif baa markaa la akhrinaya wa kaana shaykhunaa abulbaqaa'i khaalidun innaabulisiyu raximahu llahu yaxkiihi wuxuu ahaan jiray sheikhayagii abulbaqaa' khaalid annaabulisi ilaahay u naxariistay mid ka xikaayoodo wax ka sheega buu ahaa oo qisooyin ka sheega wa rubbama ikhtaarahu waxaana dhici jirtay wakhtiyada qaarkood inuu doortaba waxyaaluu ka sheegayo wa kaana callaamata waqtihi fii hada alfanni wuxuuna ahaa wakhtigiisii markaa nin cilmi badanoo callaamadii wakhtigiisa ayuu ahaa oo fannigaas yacni markaa caalimka ku ahaa maca kamaali taxqiiqihi fiihi iyadoo lala qabo inuu markaa inuu xaqiijinayaana ay dhammaystiran tahay wasmu abilxawaariyi abilxawaari magiciisuna waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu maymuuna ibni cabbaasin ibni alxaarisi ayaa la odhan jiray marka sanad uu dhintay may sheegin eh, laakiin eh, waxa uu ahaa marka culammadaas yani markaa horraysay buu ahaa oo ka mid ahaa aljuuciyu juuci bidamil jiimi wuxuu ku sugan yahay jiimka in la godo wuxuu u keenay sheekh la yidhaahdo qaasim alqaasim ibnu cusmaan aljuuci ayuu wax ka soo naqliyey culammadii qarnigii saddexaad ayuu ka mid ahaa waxaanu dhintay laba boqol iyo sideed iyo afartankii hijiriga abuljawzaa'i abuljawzaa bifatxiljimi wa bizaayi wuxuu ku sugan yahay jiimka in la kor dhigo iyo wa bizaayi za in la akhriyo ismuhu aws bnu cabdilaahi aws bnu cabdilaahi arabaci baa la odhan jiray wa qiila aws bnu khaalidin aws bnu khaalidna waa la yidhi laakiin sida mashhuurkee caankii waa sida hore aws bnu cabdilaahi arabaci weeye waxaa la oofsaday oo dhintay saddexiyo siddeetanka hijiriga xabtarun xabtar bixaa'in muhmalatin maftuuxa wuxuu ku sugan yahay xa aan dhibca lahayn oo kor dhigan uma ba'in muwaxada dabeedna ba' la keliyeeyey oo dhibic keliya loo yeelay oo saakinatin reeban dhibic keliya loo yeela loo jeeda muwaxada uma ta'in musanaatin min fawqu yacni ta' markaysagaa laba dhibcood xagga sare laga saaray waa korkulabadey oo maftuuxatin kor dhigan raa'i dabeedna ra' baa ku sii xigta xabtar waa dabdun bilxuruufi baa la yidhaahdaa waa si aan loo qaldamin wuxuu wax ka soo naqliyey sheikh laodhan jiray qays bnu xabtar oo aabbihii baa xabtar laodhan jiray waxaanu ka mid ahaa culammadii taabiciintu ka mid ahaa nin siqaana ahaayo axaadiista markuu soo warinaayo lagu siqannimo xukmiyo alrajulu asaalix ninka wanaagsani huwa alqaa'imu bixuquuqi illaahi tacala wa xuquuqi alcibaad waa ka ku qumaye ku kacay xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda addoommadaba kada qaalahu zajaaj saasaa shiikhii zajaaj loodhan jiray uu yidhi wa saaxibu almataalic iyo kitaabkii mataalicu lanwaar lo odhan jiray ibnu qurquul yacni isaguna saasuu sheegay kitaabka mataalickii u saaxiibka ahaa ibnu qurquul baa loo jeedaayey isaguna sidaas ayuu sheegay wakayruhuma iyo culamo kaleba oo cid kastoo xaqleh inuu xaqii siinayaa ka imanays xuquuqdii ilah iyo xuquuqdii khalqiga waa ku quban waxaa jirta aayad qur'aan oo la yidhaahdo aayat lxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegta toban xaq aayaddaasi waa aayadda ku sugan suuratu nisaa wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an aayaddaas ka bilaabanta halkaas waxaa la yidhaahdaa aayat lxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegaysaa la yidhahdaa xaqa ilaahay baana ugu horreeya xaqan labada waalid baa ku xiga toban xaq wey alcallaamatu maxamed ibnu saalix alcuhaymiin waxa uu leeyahay risaalo uu ku sharxayo tobanka xaq oo u bixiyey xuquuqun dacat ilayha ashariica waikhtadadha alfitra tobankaa xaq buu sharxaya abuu darrin abuu dar ismuhu jundubun magiciisa jundub baa la yidhaahdaa jundubna asal ahaan ayaxa ayaa la yidhaahdaa laakiin hadda magacnimaa loo jeedaa wa qiila burayrun waxaa kaloo la yidhi juddu magiciisa lama yidhaahdo abudare burayr baa la yidhaahdaa bidammi almuwaxadati ta dhibicda keliya leh la godo wa takriiri raa'i ra'dana la soo labagoorceliyo oo burayrun la yidhaahdo muctamadku laakiin waa sida hore waa jundub in la yidhaahdo waana junduba bnu junaadah saasaa la yidhi abudarrin alkhifaari saxaabi buu ahaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasallam ka mida nabiguna sal allahu aleyh wasalam yacni waxa weye waa ammaanay laakiin wilaayaadka iyo inuu mas-uuliyad qabto nebigu waa uga digey taladii nebigana waa qaatay oo wax mas-uuliyada ma qaban wuxuu ku yidhi labana ha kala xukumin xoolo agoomeedna ha ka mas-uul noqon wuxuu dhintay wakhtigii cusmaan ibnu cafaan ayuu dhintay xoogaha mucaawiya isku yaro dhaceen iyagoo markaa xaggaa shaam u joogo wuxuu qabay madhab ku saabsan xoolaha wixii xaajada iyo danta ka siyaadaa inaan la kaydsan la bixiyo la farraqo oo khatar lagu gelaayo haddii layska haysto saxaabada badankoodana dee waxay qabeen xoolaha haddii xaqa laga guto yaa xuquuqda ku waajibay inuu ruuxu hoole wuxuu doono kaydsan karo waaladiina yaknisuuna adahab waalfidata walaa yunfiquunaha waxay ku saabsan tahay waa marka zakada laga bixin waayo laakiin haddii zakada laga bixinaayo maa uddiya zakaatuhu falaysa bikanzin xadiisnimaabaa loo soo wariyey wixii zakadiisa la gutaa kanzi ma aha saas aawadeed mucaawiye iyo wuxuu ku yidhi khalad weeye xoolahan la kaydsanaya dabaad markaa mucaawiye wuxuu u sheegay madhabkaas gaarka ah ee uu qabo abudar cusmaan buu markaysagaa la socodsiiyey oo khaliifadii marka ah markaasaa cusmaan ku yidhi noo kaalay ka kaalay shaam oo madiine noogu kaalay warkiina waa faafay madiine markuu yimi baa dadka ku soo shireen waxay dadku igu soo urureen buuhi si ayna weligoodba i arag ayay igu soo urureen markaasuu dabeedna idan weydiistay inuu marka waxaw meel gaaro oo markaa cidlo ah oo madiine ka baxsan inuu iska dego oo rabada la yidhaahdo ayuu idan weydiistay cumaan cumaanna waa u idma yacni mukhaalafo iyo khuruuj ugama jeedin halkiibuu iska degey cusmaanna markaa waxaway amaru kuma siinoo uma masaafurin meesha dadka qaarkood baa yidhahda markaysaa waxaan yacni eh, dhibaata lagu sameeyey abudar oo xataa waa laga masaafuriyey meeshii dadku deganaayeen ma aha taase isaga doortay markay dadka aad igu soo urureen buu ayaan waxaan idhi markaysaa waxaa bal ka warran hadii aan marka halkaa tago calaa kulli xaal cusmaan waa la oggolaaday meeshii inuu tago xataa haddii uu markaysagaa kula teliyey amar kuma siin inuu ka baxo waxay noqonaysaa xataa hadday jirto miduu ra'yi ahaan ugu bandhigay inuu markaysaa waxaa dadkan hadda markaa ku soo ururayiyo ka dhex baxo laakiin markaysaga aanu dheeraanoo fogaan halkii baanu ku dhintay markay taariikhdu ahayd labiyo soddonkii hijiriga ijtarafu sayi'aat iktasabuuha way kasbadeen baa loo jeeda ashicaaru bikasri shiini wuxuu ku sugan yahay shiinka in la hoos dhigo alcalaamatu waa calaamadda shicaaru waa calaamadda ashiraaku shiraak bikasri shiini wuxuu ku sugan yahay shiinka in la hoos dhigo huwa sayru raqiiqu waa haragga yar ee khafiifka ah alladii yakuunu fi nacli kaasoo ku sugnaanaya kabta calaa dahri alqadam yacnii addinka xaggiisa sare kaga sugnaanaya marka shiraagga indhasha ayay ku fasiraan wadaadadu laakiin sifaday culammadu u sheegayaan indhashan markaa suulka la gelinayo ee farta iyo suulka kala dhex maraya ee halka suulku gelayo taas waxa weeye hadda looma uma eka sifaday culammadu sheegayaan ee harag yaroo dusha maraya inuu yahay oo aan haragga ballaadhanna ahayn in shiraagga looga jeedo buu ku tusinaya asayr waa haragga yar alraqiiqu aladii yakunu fi nacli calaa dahri alqadam ummu salamata ummu salamo ismuhaa hindun magaceedu waa hindi carabtu hindi ragga iyo dumarka mid walba waa u bixisaa oo inankana inay hindun yidhaahdaan inantana hindu yidhaahdaan labadaba waa dhacdaa labada mid walibana waxa weeye waa soo aroortay waa dhacda magaceeda hindi baa la jiray wa qiila ramlatu waxaa kaloo la yidhi ramlaa la odhan jiray walaysa bishayin shay saxiixa maaha sidaasi waa qalad ee saxdu waa in hindun la odhan jiray waa bintu abi umayata ibn almughiirata almakhzumiya ibnu abi umayay ahayd reer bani makhzuum bayna ka dhalatay ooridii nebigayna sala allahu alayh wasalam noqoto zawjaadka nebigay ka mid noqoto waa ummi almu'miniin waa min ummahaati almu'miniin wey gabadh caqli badan baynay ahayd maalintii sulxu lxudaybiya markii nebigu amray in la xalaaloobo markii lagu sameeyey xasriga oo loo diiday oo gaaladii quraysheed ka manciyeen kacbada inuu galo oo cimraysto wuxuu nebigu amray halkaas in lagu xalaaloobo oo hadyigana lagu qalo timahana lagu xirto sidaa markuu amray ayaa cidina hore ugu dhaqaaqi weyday ficilkii nebigu markaa waa la yaabay inay saxaabadii u degdegi waayeen amarkii uu isagu siiyey waa adayga arrinku leeyahay daraaddiid ayna ka fakerayaan cumrada loo diiday iyo dhibta ay ku sugan yihiin markaasaa nebigu soo noqdo wuxuu u soo galay oo u yimi xaaskiisii ummu salama oo la socotay markaasuu nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam inuu dadkii sidaa amray oo cidnaba arrinkii aynay ku dhaqaaqin ummu salama waxay kula talisay adigu hadyigaaga qal timahaagana xiiro markaad sidaas samayso dadku waa wada samaynayaan sidii ay kula talisay ayuu dabeedna nebigu yeelay hadyigiisii buu qaloo gowracay timihiisina waa xirtay isla markiibay isku qamaameen iyagoo doonaya ficilkiina aad u fuliyaan si degdega waxayna awilanayeen nawcan maa intaanu dee nebigu samaynin iyaga laftoodu dalle inay helayaan oo deg deg in loo sameeyo haddii ay tahay dee nebigaa deg deg u samayn lahaa marka intaanu nebigu samaynin idinka laftiinna weji baa idiin furan inaan hore u samayn way isku xaalad baa ahaydeen isku mid baa dee ahaydeen isku waxbaa idin qabsaday markaa gabaadh caqli badan bay ahayd waxaa laga qaadanayaa xadiiska daciifka la soo wariyey ee odhanaya shaawiruuhunna wa khaalifuuhunna fa inna fii khilaafihinna baraka dumarka la tashada oo markaa la tashataan siday idinkula taliyaan haddana khilaafa <laughs> marka hore la tashada markay idinla taliyaanna khilaafa waayo khilaafkoodaa baraka ku jirtaa xadiiskaa daciifka ahi wuxuu sii caddaynayaa xadiiskan saxiixa ahi inaanay ahayn wax saxa waxa uu sheegayaa oo khilaaf kasta oo la khilaafo aan baraka ku jirin ee wax saxa hadday ku taliyaan la raacayo naqsiyo ceebina inay ku jireen sidii ay sheegeen in la raaco waxay dhimatay koob iyo lixdankii hijrigay dhimatay ama labiyo lixdankii hijriga ayay dhimatay nebigu wuxuu guursaday markii abusalama ka dhintay saxaabi abusalama la odhan jiray oo nebigana sala allahu alayh wasalam ay naas wada shaqeen oo xagga naaska ay ka walaala ahaayeen baa qabi jiray gabadhaas ummu salama la yidhaahdo dabadeed markaa abusalama markii la oofsaday ummu salama waxay tidhi waxaa nebiga ka maqlay oo hore uga maqlay musiiba hadday ruuxa ku timaaddo inuu yidhaahdo allaahumma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha ilaahayoo musiibadayda iga ajar wax ka khayr badanna iigu beddel markii abu salama la oofsaday baan waxaan is-idhi bay tidhi oo iyo abu salama ka khayr badanna lagugu beddelaya saxaabigii nebiga sala allahu alayh wasalam salama ma kolbaa cid ka khayr badan aad helaysaa haddana siduu nebigu sheegay ayaan iskala imi iyadoo aan fogaysanaayo wax ka khayr badan inaan helo dikrigiibay sidii u tidhi dee nebigaabay guursaday bay tidhi dee nebiguna salama ka khayr badan barakada ay leedahay ducadaasi ayaa laga qaadanaya cinda almasaa'ib in la yidhaahdo taasaa laga qaadanaya nebigu wuxuu guursaday sala allahu alayh wasalam ummu salama afartii hijiriga ama saddexdii hijiriga afartii baana loo badiyaa inuu guursaday koob iyo tobankiina nebiga waa la oofsaday hijriga markii nebiga la oofsaday dabadeed lixdan sanay dib usii noolayd sittiina sana oo koob iyo lixdankii ama labiyo lixdankii bay dhimatay cabdulaahi bnu muafalin bidami lmiimi wa fatxi alghayni almucjamati walfaa cabdulahi bn muafal waa saxaabi saxaabadii nabiga sala allahu alay slam ka mida magaciisuna bidammi lmiimi muafal miimku waa godan yahay oo godaalka miimku godan yahay buu ku sugan yahay wa fatxi alkhayni iyo haynka in la kordhigo haynkaasoo almucjamati tii dhibicda lahayd ah walfaa iyo fa ayuu ku sugan yahay waxaanu dhintay cabdulaahi ibnu muqafal toddobiyo kontonkii hijriga ayuu dhintay caaisha binti abi bakrin radia allaahu canhum ajmaciin bay isku sannad dhinteen qowl labaadna waxaa caaisho la yidhaahdaa siddeed iyo kontonkii bay dhimatay allaqadu laqad bifatxi alkhayni almucjamati wuxuu ku sugan yahay lafdigaasi qaynkii dhibicda lahaa in la kordhigo wa iskaaniha iyo in la reebo luqataani waa laba luqo oo allaqtu iyo allaqatu labadaba waa la yidhaahdaa huwa ikhtilaatu alaswaat waa codadku inay isku qaldamaan oo isku darsamaan yacanii codadka badane buuqa ah baa laqadka ama laqdiga la yidhahdaa aljumcatu jumcadu ama aljumacatu ama aljumucatu bidammi ilmiimi waxay ku sugan tahay miimka in la godo wa iskaaniha iyo in la reebo wa fatxiha iyo in la kordhigo waa saddex luqo oo aljumucatu waa la yidhahdaa min yowmi aljumucati aljumcatuna waa la yidhahdaa aljumacatuna waa la yidhahdaa aljumacatu marka la yidhaahdo waa mubaalaqo waa tii jamcinta iyo kulminta badnayd oo wasniga fucala waa sida dujaca iyo qucada iyo julasa yacni kasiiru baa laga tilmaamaya dujaca yaani waxa weeyaan eh, waa mid jiif badan waa saas marka jumca waa mid kulmin badan baa loo jeeda jumca jumca marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa macno mafcuul buu u dhacaya jumacana macno faacil buu u dhacaya marka jumca waa ti lagu soo ururayayo iyada sababteeda la laysugu imanayo waa tii uu yidhi in daxikat minka kasiiran fityatu fa anta duxkatun wa hum duxakatu bidammi faa'il kulli waliskaani licayni awalin wa fatxi saani naadimkii wuxuu yidhi in daxikat minka kasiiran fityatu hadday dhallinyara aad kuugu qoslaan fa anta duxkatun adigu waxaa tahay mid lagu qoslo duxka fucla waa maxay macno mafcuul buu dhacaya adigu waxaa tahay lagu qosle wa hum duxakatu iyaguna waa qaar qosol badan marka fucala waxay noqonaysa macno faacil bay noqonaysa fuclana macno mafcuul bay noqonaysa bidammi faa'il kulli waliskaani licayni awalin wa fatxi dabdiga uu kala caddaynayaayo midna inuu caynku caynulkelimuhu kor dhigan yahay bidammi faa'il kulli labada mid walba fa'da waa la godaya faa'ulkelima xarafka hore asalka ah waliskaani waxaa la reebayaa licayni awalin wa fatxi saani fa anta duxkatun waxay noqonaysaa caynka ka hore waa kaa markaa u dhacaya macnaha mafcuulka caynulkelimaho xa'daa waa la reebaya duxkatun wa fatxi saani ka labaadoo duxakatu ana ya ilaa xadaa caynulkelimihi e waa la kordhigaya waa saas qaalahu alfaraa walwaaxidiyu faraa iyo waaxidi baa yidhi marka qiyaasi weeyo lafdi kasta oo fucala iyo fuclatun ku yimi fuclatun marka loo jeedo waxay noqonaysaa macno mafcuul fucalatu marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa macno faacil oo mubaalaqa looga jeedo wixii sidaa khilaafsani waa naadir alleele erayga luqada la yidhahdo alluqada baabu luqadati waxaa carabada ku dareero kutubo badani ay qorayaan ama haalibka culammaduba alluqatatu inay yidhahdaan qaacidadii iyagoo waafajinaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen alluqtatu ha la yidhaahdo waa iyadu waa wax la helay oo la qaadayo iyadu mid wax qaadaysa ma haddii aan sidaas la odhanna waxay noqonaysaa in la yidhahdo iyadu waa shaad yuxfad walaa yuqaas almucawidataani mucawidataan waxaa loo jeedaa labada qul acuudu bikasri lwaawi wuxuu ku sugan yahay waawga in la hoos dhigo kaannahum inay wax magangelinayaan oo sababtooda maadaama ilaahay wax ku magangelinaayo kaannahumaa inay magangeliyeen oo kale alawsaaciyu shiikha awsaaci lahaa ismuhu cabduraxmaan ibnu camrin magaciisa cabduraxmaan ibnu camrin baa la odhan jiray imaamu shaami fii casrih waa imaamkii reer shaam wakhtigiisii mansuubun ilaa mawdicin bibaabi alfaradiis waxaa loo nisbeeyaa meel eh, baabilfaradiis ku sugan waa albaab albaabadii dimashq ka mid ah oo min dimashqa magaalooyinkii hore qadiimka ah waxay lahaan jireen gidaarro ku wareegsan iyo albaabbo marka albaabada waa loo soo xidhi jiray marka dimishq waxay ka mid ahayd magaalooyinkii qadiimka ahayd oo ku wareegsanaan jiray albaabbaynay lahayd saas aawadeed baa baabunasri iyo baabulfaraadiis iyo baabukada lagu odhanaya caynkaasoo kale lagu odhanaya sanca waxay lahaan jirtay markaysaga albaabay lahaan jirtay gidaar baa ku wareegsan sanca alqadiima gidaar ku wareegsanaan jiray albaabbaynay lahaan jirtay jidda gidaar ku wareegsanaan jiray albaabbayn lahaan jirtay muqdisho gidaar baa ku wareegsanaan jirtay albaabay lahaan jirtay waxyaalaha noocaasoo dhammi waxay ahayd magaalooyinka hore qadiimka ahaa yacni qaar gidaara leh iyo albaabo markaa leh oo yacni marka la xidho albaabada marna la furo yani muqdisho waxay ahayd magaalo qadiim ah oo ilaa kun sano waa jirtaa alfa sana saas aawadee culammadii horaa sheegaysa marka waxay magaalada muqdisho la yidhahdeen marbaa dee soomaalidu hariib ku ahaydoo dee galabtii ay ka carraabi jireen subxiina ayiman jireen ya casar gaaban markay noqoto albaabka la garaaci jiro laga bixi jiray markaasaa qam la soo xidhxidhi jiray albaabada subaxnimada waa la furfuri jiray mansuubun ilaa mawdicin bibaabi alfaradiis waxaa loo nisbeeyaa meel baa loo nisbeeyaa baabulfaradiis ku sugan waa albaab min dimashqa dimashq ka mida ah. yuqaalu lahu alawsaac mawdicaasoo markaa la yidhahdo awsaac la yidhahdo halkaasaa loo nisbeeya waa meeshuu ku sugnaan jiray wa qiila waxaa la ilaa qabiilati qabiile awsaac la yidhahdaa loo nisbeeyeyna waa la yidhahda wa laakiin sida la hormariyey ayaa labada markaa muctamadoo fiican marka wuxuu ka mid ahaa culammadii fuqahada ah buu ka mid ahaa ee wakhtigiis fiqiga iyo ku sheegnaa saaxibu madhab baanu ahaan jiray oo a'immada kale madaahibtuu la mid ahaa madhabtiisana wakhti baa lagu camalfali jiray laakiin waagii dambe way inqiraadayoo dadkii markaa atbaacdiisa ahaa way dhammaadeen laakiin muddaa lagu camalfali jiray waxaan filayaa ilaa laba boqoloo sano inuu madhabkiisu sii jiray laakiin markii dambe atbaacdiisii waa baaba'een waxay isku wakhti ahaayeen imaam maalik iyo imaam abu xaniife iyo abay isku wakhti ahaayeen abu xaniife wuxuu ka dhimasho dembeeyey toddoba sano ayuu ka dhimasho dembeeyey boqoliyo toddobiyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay carzabun carzab bicaynin muhmalatin maftuuxa wuxuu ku sugan yahay cayn aan dhibic lahayn oo kor dhigan suma ra'in saakina iyo ra' reeban oo ka dambaysa suma zaayin maftuuxa waxaa ku sii xiga za' kor dhigan suma ba'in muwaxada waxaa ku sii xiga ba' dhibic keliya leh wuxuu u keenay ninbuu wax ka soo naqliyeyoo awowgiisa carzab la odhan jiray oo daxaak ibnu cabdiraxmaan ibnu carzab la yidhaahdo oo culammadii taabiciinta ka mid ahaa siqana ahaa ruwaaddii axaadiista soo warin jirtayna markaa ka mid ahaa boqol iyo shan markay ahayd dhintay ninkaa sababtiisu u keenay magaca ibnu bnulxusaybi bidamilxaayi wa fatxi saadi almuhmalatayni wuxuu ku sugan yahay xaadu inay godan tahay saadkuna kor dhigan yahay labada midnaba iyadaanay dhibca lahayn alxusayb labada magacbana waa musaqar oo buraydah waa magac markaa la yareeyey oo siiqatu taskhiir lagu keenay alxusaybna waa saasi leeg waa saxaabi ka mid a ah saxaabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaanu markaa dhintay saddex iyo lixdankii hijiriga ayuu dhintay fadaalatu bifatxi ilfaa'i wuxuu ku sugan yahay fa'da in la kordhigo wuxuu keenay saxaabiga la yidhahdo fadaalatu bnu cubayd xadiisuu soo warinaya keenay fadaalatu bnu cubayd baana saxaabigaa la odhan jiray waa saxaabi uxud ka qayb galay iyo ghazawaad ka dambeeyeyba bederse ma soo gaadhin wuxuu dhintay fadaalatu bnu cubayd siddeed iyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay waxaa kaloo la yidhi in yar ka hor buu dhintay lallaahu ashaddu adanan ilaahay baa uga dhegaysi badan yacni qur'aanka siduu u dhegaysanaayo yacni min saaxibi alqaynati liqaynatih bifatxi alhamzati waddaali hamzada in la kordhigo daalkana la kordhigo daalka dhibicdalena la kordhigo ay istimaacan waxaa loo jeedaa dhegaysiga inuu dhegaysanayona waxa ka dhalanaya oo ka laazimaya inuu ka raali noqonayo sawaab iyo ajar fiicanna ku siinayo alqaynatu bifatxi alqaafi wuxuu ku sugan yahay qaafka in la kordhigo hiyo almuhaniyatu qayno macnaheedu waxay tahay yacni waa gabadha heestaa la yidhahdaa alqayna almughaniya xadiiskayna ku soo aroortay dee iyadoo xadiiska uu sheegayo tuuba lahum ay khayrun lahum wanaag badan baa u sugnaado khayr baa u sugnaaday kada qaalahu ahlu luga sidaasay ahluluquhu yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen duubaa waxaa loo jeedaa geed jannada ku yaalla ayaa duubaa la yidhaahdaa oo ruuxa faraska dheereeyo fuushani boqol sano aanu hadhkiisa ka dhammaanaynin oo ka gudbaynin geedkaasaa duubaa la yidhahdaa wanaag badan baa loo jeedaa oo waa ta'niisu atyab atyabu oo ismu tafdiilah ayaa la ta'niisiyey tuuba baa la odhanaya oo imminka marka la odhanaayo ragga hada arajulu atyab haadihi tuuba baa la odhanaya haadihi almar'a tuuba tiibaana waa dhacdaa in la yidhaahdo waa mid wanaag badan baa loo jeedaa marka wanaag badan iyo khayr badan baa u sugnaadaa loo jeedaa alacmashu acmash sulaymaanu ibnu mihraan acmash waa laqab waa naanays ha yeeshe waa naanays caam baxday camashku asal ahaan waa indho biyo weeye waa mid indhaha markaysa markaa waxaa biyobiyo ku leh ayaa marka biyo ku taagan yihiin baa la yidhahdaa biyo doori yani ah, biyo aan muctaad ahayn baa loo jeeda marka walaa tanaabasu bilalqaab iyadoo ilaahay yidhi haddana naanaystu hadday dee caanbaxdo ruuxii aan si kale lagu garanaynin xaalka noocaasoo kale yutasaamax culammadu waxay yidhahdeen markaasoo kale xaajada keensanaysa in la saamaxo haddii laakiin wax kale lagu garanaayo laqabkana uu karaahiyaysanayo inagu ma ogin acmash inuu karaahiyaysan jiray xaalka caynkaasa lagu odhan maayo si kalena lagu garanayo wuxuu ka mid ahaa culamadii atbaacu taabiciinta ayuu ka mid ahaa waxaanu marka ahaa sheekh marka cilmi badan axaadiis fara badanna soo wariyey ha yeeshee dabeecaddiisa waxa ku yara sugnayd shiddo waa yara ad adkaa saas aawadeed dadka cilmiga ka qaadanaya wakhtiyada qaarkood wuu ku adkaan jiray wakhtiyada qaarkood wuu ku adkaan jiray mar baa lagu yidhi dadka qaarkood baa kaa tegey adayga dabeecaddaadu adag tahay daraaddied ba iskaa kaa tageenoo inay dib kugu soo noqdaan dooni maayaan markaasuu hum xamqa miluk nacasyo adiga kula mida weeye buuri nacasyo adiga kula mida weeye wixii iyaga anfacayay hadday uga tagayaan dabeecaddaydu inay xun tahay daraaddeed dee waa nacasiyo ila qofku dantiisa waa inu raacdaa wuxuu dhintay boqoliyotoddobyaafartankii hijiriga waxaa kaloo la yidhi boqoliyosideediafartankii buu dhintay abulcaaliyati abulcaaliya bilcayni almuhmala wuxuu ku sugan yahay caynkii aan dhibcaha lahayn ismuhu rufayc magaciisa rufayc baa la yidhaahdaa bidammi raa rufaycna ra'du waa godan tahay waa rufayc ibnu mihraan wuxuu dhintay sagaashankii hijiriga ayuu dhintay taabiciintiibuu ka mid ahaa waxa kaloo la yidhi waa ka yaro dembeeyo saddex sagaashan buu dhintay abulubaabata asaxaabiyu abulubaabah oo saxaabigii ahi bidammi laami wuxuu ku sugan yahay laamka in la godo ismuhu bashiirun magiciisa bashiir baa la yahay waqiila waxaa la yidhi rifaacatu ibnu cabdilmundiri ina cabdimundir buu ahaayo magiciisa rifaaca laodhan jiray kollayba ina cabdimundir waa ahaa laakiin waxa la ysku qabtay magiciisu ma rifaacu ahaa mise bashiir buu ahaa waana ninkii isku xidhay markuu dembiga ku dhacay ninkii isxidhay weeye aad markaa sababtiisa aayaadka qaarkood ay ku soo degeen laa takuunu allaha waalrasuul aayadda lafteeda waxaa la yidhahdaa sababtiisay ku soo degtay alghashamatu addalama hashama macnaheedu waxay tahay tan tafsiir buu u keenay u fasiraya e cidda daalimiinta wax dulmidaa la yidhahdaa waatay yidhahdaan sultaanun khashuum khayrun min fitnatin taduum sultaanun khashuum boqor dulmi badan baa ka wanaagsan fitna daa'imtoo joogta ah yacanii boqorkaa dulmiga badani dee waa leeyahay laakiinse waxaa ka dhibaato badan fawdada aan wax kala dambayna lahayn wax kala celinayaana aynay jirin taasaa ka sii dhib badan waa laba daran lagu doorransiiye qawluhu caynaahu tadrifaani ay yansabu damcuhuma labadiisa indhood baa markaa ilmaynaya yacnii ilmadoodu shubmaysa wa huwa bifatxi taa'i lmusannaa ilmada labada indhood baa shubmaysay insibaabku waa shubanka shaygu soo dareero wa huwa bifatxi taa'i lmusannaati min wuxuu ku sugan yahay lafdigaasi tadrifaani ta'da in la kordhigo ta'daasoo almusannaati min fawqu labada dhibcood looga yeelay xagga sare oo korkulabalayda ah wa kasri raa'i iyo wuxuu ku sugan yahay ra'da in la hoos dhigo oo tadrifaani la yidhaahdo waa dabdun bilxuruuf maa khatbukum ay sha'nukum muxuu yahay xaalkiinnu khadbigu waa shaniga ama arrinka weyn baa la yidhaahdaa ee mutaysanaya in layskala khitaabo layskala hadlo yacnii shanigiisa laga hadlo arrinka sidaa mudan ayaa khadbi la yidhahdaa alayaamu almacduudaatu maalmaha la tiriyey fadkuru allaha fii ayaamin macduudaat ayaamu tashriiqi ahalaaa waa maalmaha tashriiqa hilbawaradka ee saddexdaa weeye ee bacda yowmi annaxri maalinta ciidu naxriga ka dambaysa yacnii ciidda la ulxaysto oo uduxada la qalo saddexda maalmood ee ku xige ka sii dambeeya koob iyo tobanka dilxija iyo labiyo tobanka dilxija iyo saddex-iyo tobanka dilxija saddexdaa maalmoodba ayaamu tashriiq la yidhaahdaa attashriiqna waxaa loo yidhi markii la ulxaystay maalintii tobnaad oo yowmu naxriga ah baa hilbihii wixii soo baaqi noqday ee maalintaa aan la cunin ayaa inta la saafo bacadka loo dhigayaa si loo qallajiyo oo aanu markaa isu bedelin ayaa bacadka loo dhigaya saasa ayaamu tashriiq loo yidhi marka maalmaha ilaahay cusaa tashmiitulcaatisi ka hindhisay in lagaga farxiyo oo raxmad loogu duceeyo waxay ka mid ahayd xuquuqda muslimiintu isku lahaayeen bay ka mid ahayd xuquuqda muslimiintu isku lahaayeen ayay ka mid ahay oo markuu ruuxuu hindhiso oo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo waxaa loo odhanayaa loogu ducaynayaa yarxamuka allaah ilaahay ha ku naxariisto saasaa loogu ducaynaya yarxamuka allaah ayaa tashmiit markaa ah waayo ruuxi ducada waa ku farxaya waa farax gelinaysa yarxamuka allahna siiqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa ducaa marka waa khabarun yuraadu bihi ducaa'u odhaahdu waa khabar laakiin macnaha looga jeedaa waa duco huwa bishiini wa bisiini wuxuu ku sugan yahay shiin tashmiit la yidhaahdo wa bisiini siinna waa ku sugan yahay waa luqo kale oo tasmiit la yidhaahdo tasmiit la yidhaahdo labaduba waa jaa'is alqafaalu almadkuuru huna qafaalka halkan lagu sheegay yani mawdicii kitaabkayna u soo maray huwa almarwasiyu waa shiikhii marwasiga ahaa ee marwe loo nisbeeyey cabdullaahi bnu axmeda magiciisana cabdullaahi ibnu axmed baa la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa culammadii shaaficiyadae asxaabu wujuuha ahayd buu ka mid ahaa laba qafaaloo labaduba shaaficiya baa jira alqafaalu alkabiir iyo alqafaalu asagiir baa la yidhaahdaa qafaalkii weynaa iyo qafaalkii yaraa marka qafaalka weyni waa ka horreeyey hadda waxaa loo jeedaa alqafaalu asagiir qafaalkii yaraa baa loo jeedaa qafaalkii yaraa ayaa loo jeedaa sida badanna culammadu waxay yidhaahdeen marka qafaalka weyn loo jeedo waxaa lagu qaydaa alkabiiru in la raaciyo oo alqafaalulkabiiru haddii la yidhaahdo kii weynaabay ku dhici qariinadaa markaa caddaynaysa ila sifaa la raaciyey haddaan alkabiiru lagu darin oo layska itlaaqo alqafaalu sagiirkaa tadaawulkiisa bimacnaa in wax laga soo naqliyo oo laga sheegaa aad ay u badan tahay furuucda fiqigana aad ugu caanbaxay saas aawadeed marka la itlaaqo oo aan sifadaa alkabiiru la raacinin qafaalu sagiir buu ku dhacayaa haddana qafaalu sagiir baa loo jeedaa cabdulaahi ibnu axmed ayaa magiciisu uu ahaa waa alqafaal ashaashi yacni shiishaan baa loo nisbaynaya yacni markaa waxa shiishaan beledka la yidhaahdo ee jumhuuriyaadkii ruushku haystay ka mida ayaa loo nisbaynaya afar boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriga ayuu dhintay yaqrunu yo yaqrinu bidammi raa'i wuxuu ku sugan yahay ra'da in la godo cala aluqati alfasiixa luqada fasiixa marka lagu socdo oo yaqrunu la yidhaahdo wa fii luqatin bikasriha luqo kalena waxaa ku sugan in la hoos dhigo oo yaqrinu la yidhaahdo waa baabu catalo yaqrunu iyo yaqrinu labadaba waa la yidhahdaa ha yeeshee waxa caansan yaqrunu ayaa caansan albagawiyu bagawi mansuubun ilaa baq meesha la yidhahdaa loo nisbeeyey madiinatin bayna haraata wa marwin waa magaalo markaa haraat iyo marwe u dhaxaysa wey haraat marka loo nisbaynayo waxaa la yidhaahdaa alharawi baa la yidhahdaa marwe marka loo nisbaynayana almarwazi baa la yidhahdaa waa nisba calaa khilaafi alqiyaas waa nisbo aan qiyaaskii ku socon waayo marwe marka wax loo nisbaynaayo almarwiyu in la yidhaahdo qiyaas ku keensan lahaa oo u nisbo un la raaciyo lama se raacine waxaa lagu daray za'an meeshaba ku jirin baa la keena oo lagu siyaadiyey marwazi markaa haraat iyo marway u dhaxaysaa buuli wa yuqaalu laha aydan bakshuuru waxaa kaloo la yidhahdaa bakshuurna waa la yidhaahdaa waa magac labaad ay leedahay baqi iyo bakshuur mid walba waa la yidhahdaa magaalo kaloo u yaro magaceed baa jirto bakwaan la yidhaahdo oo iyaduna naysaabuur ka tirsanayd marka bakwaan hadda looma nisbaynayo ee bakshuur baa loo nisbaynaya marka waa nisbatun calaa khilaafi alqiyaas oo iyadoo bakshuur magacu yahay ayaa albagawiyu la yidhi ee albakshuuriyu lama odhan albakshariyuna lama odhan marka waxay ku tusinaysaa inay qiyaaskii khilaafsan tahay oo sidii nisbadu ku caanbaxday bes uun loogu dhawaaqay wasmuhu alxusayn ibnu mascuud magiciisana waxaa la odhan jiray xusayn ibnu mascuud baa la odhan jiray waa sheekh caalimba buu ahaa yacni fiqiga iyo xadiiska mid walba ku sheegan kutubaha xadiiska kutubaha qaarkood buu alifay axaadiista laftoodana qaar waa sharxay sharaxyuu leeyahay sharxu sunnaha kitaabka la yidhaahde ee lixiyo tobanka mujallad lagu daabacay waa sheikha alifay waa lixiyo toban mujalladoo yaryar haddii laysku ururin lahaa waxaa dhici kari lahayd ilaa shan mujallad inuu isku noqon lahaa laakiin marka waxaweyn yani mujallado yaryar baa lagu daabacay markaasaa ilaa lix iyo toban la gaadhsiiyey shan iyo toban axaadiistana waa sharxaayo dee halkaaba axaadiis dooray intuu soo arooriyey uu mid walba sharxaya mid walba shar sharxyo kalena waa leeyahy kutubo fiqigana waa leeyaho atahdiib kitaabka la yidhaahdo waa sheikha allifay tahdiibkii waa la taabaco waa matbuuc shan mujallad isagoo abaan filayaa in la taabacay muxii sunna la odhan jiray sunnada shiikhii nooreeyey wuxuu dhintay shan boqol iyo lix iyo tobankii hijiriga ayuu dhintay culammada shaaficiyadaanu ka mid ahaa ee muxadisiintan ah al aasaalu aasaal asiil oo mufrada jamaceedii weeyi asiil baa aasaal lagu jamciyey wa huwa aakhiru nahaar maalinta inteeda dambaa la yidhaahdaa yacni marka ay noqoto casar gaaban oo kale waxaa la odhanayaa asiil baa la odhanaya wa qiila waxaa layihi maa bayna alcasri wa ghuruubi shamsi inta udhaxaysa casarka iyo qorrax dhaca inta udhaxaysa ayaa asiil la yidhaahdaa sidaana waa layidhi sidaana waa la yidhi waa maalinta inteedaa dambe culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacnii jamacyo dhowroo kala dambeeyaa la jamciyaa kelmaddan oo asiil waa mufrad usul baa lagu jamciyaa usul markaa waxay noqonaysaa jamcu asiil asiil jamceedii bay noqonaysaa waa sida raqiif ruquf saasay noqonaysa haddana usul baa la jamciyaa waxaa lagu jamciyaa aasaal waa sida cunuqun acnaaq cunuqun acnaaq haddana aasaal baa la jamciyaa aasaal waxaa lagu jamciyaa asaa'il ayaa lagu jamciyaa marka waa jamciyo istaba jooga oo jamac walba la sii jamcinayo culamada qaarkood baa saa yidhahdeen zubayd ibnulxaarisi bidammi zaayi wuxuu ku sugan yahay zaada in la godo oo bacdaha yaaun muwaxadatun waxaa dabadeeda ku sugan oo ka dambeeya yaa dhibic keliya leh oo maftuuxatun la kordhigay zubayd ibnulxaaris wuxuu ka mid ahaa culammadii hore ee marka salafka ayuu ka mid ahaa waxaanu dhintay boqol iyo labayo labaatan markay hijrigu ahaa ayuu dhintay subbuuxun quduusun subbuuxun waa mid markaa ilaahay xumaan ka nasahan oo nuqsaan iyo ceeb iyo tashbiih uu khalqiga u ekaado mid walba ka dheer oo aan shaqo ku lahayn nuqsaan iyo ceeb oo dhan iyo shabbahaduu khalqiga shabbaho ayuu ka hufan oo ka dheeryahay maanu shaqo ku lahayn quduusun waa mid tahiran waa laba markaa eray oo isku dhow labaduba ammaan ilaahay la ammaanayo weeye oo lagu ammaanayo nuqsaanta iyo ceebta iyo tashbiiha uu khalqiga shabahayo inta mid walba inuu ka hufan yaho ka dheeryaho ka dahiran yahay oo shaqo ku lahayn sujuudda iyo rukuucda iyo tasbiixyada lagu tasbiixsaday ka mid tahay subuuxun quduusun lmalaa'ikati waaruux bidammi awalihima waxay ku sugan tahay labada isinba awalkooda in la godo oo subbuuxun iyo quduusun la yidhaahdo wa bilfatxi iyo in labadaba la kordhigo oo sabbuuxun iyo qadduusun la yidhaahdo luqataani mashhuurataan waa laba luqoo caan ah inuu fasiro uma keenine wuxuu u keenay inuu markaa dabdigeeda caddeeyo labada luqana inay ku bannaan yihiin tilmaamay abuu qilaabata abuu qilaabo bikasrilqaafi wuxuu ku sugan yahay qaafka in la hoos dhigo wa takhfiifillaami laamkana la fudaydiyaan la shedin oo qilaaba ma aha waa qilaaba laamku waa mukhafaf ma walbaa'i lmuwaxada iyo ba' dhibic keliya leh ismuhu cabdullaahi bnu zayd magiciisu waa cabdullaahi bnu zayd weeye wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa ee cilmiga badnaa oo axaadiis fara badanna laga soo wariyey saxaabada qaarkoodna aad u laazimay oo axaadiista aad uga qaatay waxaa ka mid ah anas ibnu maalik axaadiis fara badan buu ka wariyey waana la ibtileeyo waa la imtixaanay waana sabray waxa ahaa markaysa markaa sheekh caalim oo caabid ah oo saabir ah oo la imtixaanay oo iyadoo la imtixaanay oo dhibaatooyin badani ay la kulmeen ayaa haddana uu sabrayay ilaahayna u shukri naqaa'y kaannahu in loo nicmeeyey marka musiibo loo sheegaba shukri buu cusboonaysiinaya uu ilaahay markaa u shukri naqaay markaa saabir buu ahaa magaciisana cabdullaahi ibnu zayd baa loodhan jiray wuxuu dhintay boqol iyo afar markii hijirigu ahaa ayuu dhintay yaxya bnu wasaabin yaxya bnu wasaab bisaa'in musallasatin mushadada wuxuu ku sugan yahay la saddex dhibceeyey oo saddex dhibcood leh oo mushadadatin la shaday waa wathaab saaad waa shadan tahay wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa xagga marka cilmiga iyo cibaadada iyo qiraa'ada qur'aanka intaba waa ku sheegana wa khaasatan markaysaa markaa qaari'na waa ahaa saas aawadeed qiraa'ad xataa shaadaa loo nisbeeyaa oo la odhanaayo waxa akhriyey yaxya bnu wathaab aad ku arkaysaa kutubaha markaysaga iyagoo qiraa'adka shaadkaa markay sheegayaan ashyaada qaarkood u tiirinaya oo odhanaya yaxya bnu wasaab baa akhriyey wuxuu dhintay boqoliyosaddex markay hijrigu ahaa sannaddii mujaahid dhintay mujaahid ibnu jabrin ayuu isaguna dhintay mucaani ibnu rifaacata bidammi lmiimi mucaani ibnu rifaaca wuxuu ku sugan yahay miimka in la godo wa bilcayni almuhmalah iyo cayn buu ku sugan yahay aan dhibic lahayn wa aakhiruhu nuunun waxaa ugu dambeeya nuun waa mucaanu mucaan hadda macna looma jeeda calam baa loo jeedaayo macnahaan wuxuu noqon lahaa mid la caawiyey waa mid la kaalmeeyey ama la caawiyey marka mucaanu bnu rifaaca la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa culammadii atbaacu taabiciinta ayuu ka mid ahaa isagu taabiciintii ayuu soo gaadhay saxaabadii ma soo gaadhin waxaana isku wakhti ahaayeen abu xaniifa ayay isku wakhti ahaayeen isku sannad bayna dhinteen oo boqol iyo kontonkii hijiriga ayaa abu xaniifa iyo mucaan ibnu rifaaca labaduba dhinteen ha yeeshee xagga axaadiiska markuu warinaayo xifdigiisu ma xoog badnayn saas aawadeed waxay yidhahdaan culammadu waa layinu alxadiis xadiiskiisa xagga xifdiga daraaddeed baa lagu daciifiyaa inuu markaa ililaawo waxo wax qalqaldo aanu xifdigiisu xoog badnayn taas aawadeed ayaa markaa lagu daciifin jiray ashikhiiru erayga ashikhiir magacaas bikasri shiini wuxuu ku sugan yahay shiinku inuu hoos dhigan yahay waalkhaa'i almucjamatayn iyo kha inuu ku sugan yahay labaduba ay dhibcaleeyihiin shiinka iyo khaaduba almucjamatayn waxaa lagaga soocayaa dee shiinkii siinkaa lagaga soocayaa oo siinkiibaa u eg haddana dhibca marka isagu ma laha siinku laakiin shiinku dhibcuu leeyi khaadana waxaa la dhigaalah dee xa'dii saas aawadeed marka dabdun bilxuruufi la sameeyo oo khaa la sheego dee xaa iyo khaa isku sibay u dhigmayaan siin iyo shiinna isku sibay u dhigmayaan marka waxay u baahan tahay in wax kale la raaciyo sidaasuu almucjamatayn u raaciyey laakiin jiimka haddii dabdun bilxuruufi la sameeyo oo imminka waxaynu soo marray aljuuci waa bidammi iljiimi muu odhan almucjamati yaa bidammiljiimi buu yidhi jiimku waa godan yahay oo godaalka jiimku godan yuhu ku sugan yahay almucjamati ma raacin muxuu u raacin waaye wuxuu u raacin waaye aljiimi marka la yidhi yacni waxa weeye ja iyo ya iyo miim la qoray ama jiim iyo ya iyo miim la qoray xaalka caynkaasa dee xadii uma dhigaal eka ila miim baa meeshii soo galaye ya khadina uma dhigaal eka saas aawoodee aljiimi in la qoray keliyaa soocaysa uma baahna markaa almucjamati in la raaciyo aljiimi baa soo soocday laakiin alkhaa'i marka walkhaa la qoro dee walxaa iyo walkhaa xuruuf ahaan isku sibay u qormayeen marka dabdun bilxuruufi la sameeyo marka almucjamatayni saasuu yidhi waalkhaa'u mushadadatun khaa'duna waa mid la shaday waa ashakhiir muxuu u sheegi waayey shinka laftiisu inuu shadan yahay waa la yska garanayaayo waa ashii shamsiyada ahayd weeye asha shamsiyada ana dee afar iyo toban xaraf baa haddii laamkaa reebani ashaahi ka daba dhaco reebnaanta laamku al uu reebban yahay uu ka daba dhaco afar iyo toban hadday ka daba dee lama akhriyo ee xarafka ka dambeeyaa la shadaayo yani marka lagu idqaamaya marka garashada la yska garanayo inuu xarafkan yahay marka min alxuruufi ashamsiya xuruuftii shamsiga ahayd garashada la yska garanaya daraaddeed ayaan waxba u sheegin sababta uu keenay waxay tahay yacnii shiikhuu awow u yahay ashakhiir ayuu kitaabku wax ka soo raray waa mutarif bni cabdillaahi bni shakhiir waxa uu ahaa markaysaga culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa marka culammadii waaweynayd buu ka mid ahaa ee markaysagaa cilmiga iyo aada ugu sheeganaa ayuu ka mid ahaa wax badanna laga soo wariyo saasuu u keena calaa kulli xaal laakiin waxaa loo jeeda magacaasi meeshuu kugu soo maraba sida loogu dhawaaqaya waa saas alshakiir alxakam ibnu cutayba xakam ibnu cutayba huwa bitaa'in musannaatin wuxuu ku sugan yahay taa laba dhibcood loo yeelay min fawqu xagga sare laba dhibcood looga yeelay waa korkullabaley uma musannaatin min taxtu dabeedna waxay ku sugan tahay yacnii ya laba dhibcood loo yeelo xagga hoose looga yeelay waa hoosku labaley suma muwaxadatin dabeedna markaa waxaa ku sii xigta hoosku halle yacni waxa weeye waa ba dhibic keliya leh xakam ibnu cutayba wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa axaadiis badanna waa laga soo wariyaa oo door ah ayaa laga soo naqliyaa wuxuu dhintay boqol iyo toban markii hijrigu ahaa ayuu dhintay almaxya waalmamaatu almaxyaa waa nolosha waalmamaatuna waa geerida alxayaatu waalmowtu waxaa looga jeedaa nolosha iyo geerida ayaa loo jeedaa awsichum ay alhimhum ku ilhaami iisaaca waxaa loo isticmaalaa ururintaa loo isticmaalaa kaannahu ruuxu leeyahay ilaahayow jidhkaygoo dhan waxaad ku ururisaa taacadaada kor iyo kal iyo jawaarixdayda xubnahaygoo dhan dhammaan waxaad ku ururisaa taacadaada ku ururi oo midaan daacadaada geesnaba uga bixin iga yeel yacni marka waa ururintaas asal laakiin macnaha ka laazimaya marka la eego tafsiir bilaazim tafaasiirta qaarkoodna waxay noqotaa kelmadda lafdi ahaan macnaheeda in la sheego qaarna waxay noqotaa in macnaha ka laazimaya la fasiro macnaha ka laazimaya marka la fasiro waxa weeye alhimhum ilaahay ku ilhaami yacni qalbigooda ku tuuro waafaji xamdan yuwaafi nicamah yacni ilaahay waxaan u mahadnaqayaa xamdan mahadnaq mahadnaqaasoo yuwaafii nicamahu gaadhaya oo la kulmaya nicamka ilaahay suu la kulmayaa an yasilu ilayha waa gaadhayaayoo fa yuxasiluhaa waa xasilinaya oo mahadnaqu ilaahay loo shukriyaa nicmadii joogtay waa dabraya nicmo kaloo maqanna waa soo jillaabaya waa sababaya ka laba arrin baa laga faa'iidaya waxaa labadaba laga qaatay la in shakartum la asiidannakum haddaa shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa kordhinta uu ilaahay kordhinayo nicmadii waxaa laga qaadanayaa nicmo hore aan joogin oo aan xaasil u ahayn oo aynay haynin in loogu nicmaynayo taas manduuqaaba sheegaya lain shakartum laaziidannakum waxaynay laasimsanaysaa oo daraa'atu iltizaamna ah in nicmadii horena u baaqi noqonayso oo say u laasimsanaysaa waxay u laasimsanaysaa haddii nicmada tii hore aynay baaqi noqon oo tii hore tegayso dee ma siyaadeen yaa haddii xagganna wax kaga darsamayaan xagganna wax ka dhinmayaan rubama laa yaziid shaygu inaanu kordhin baa laga yaabaa ya foosto waxa weeye daloosho haddii la dhaaminayo oo xaggan markaa dambena biyihii ka tegayaan xagganna lagaga shubayo biyuhu ma kordhayaan dee ma kordhayaan hmm, hadduu mar daloolku weyn yahay ma kordhaya hadduu daloolku yar yaho biyo badan lagu shubayo waa suuragal inay kordhaan ya laakiin haddii daloolku weyn yahay dee biyihii ma kordhayaan marka waxaa laga qaadanayaa nicmadii joogtay waa dabrayaa nicmo kaleo aan jooginna waa sababayaa shukri naqm wa yukaafi'u masiidah wa yukaafi'u wuxuu u dhigmayaa masiidahu yacni korarkiis huwa bihamzatin aakhira wuxuu ku sugan yahay bihamzati aakhira yukaafi'u aakhira waxay u idaafaysanta yukaafi'u huwa bihamzatin wuxuu ku sugan yahay hamzo aakhira yukaafi'u hamsadaasoo ku sugan yacni aakhirka yukaafi'u ku sugan wa macnaahu macnihiisu wuxuu yahay yaquumu bishukri maa zaadana min annicam wuxuu ku kacayaa kii shukrinaqiisa uu inoo kordhiyey oo nicmooyina shukrinaqiisu ku kacaya shukrinaqiisa ayuu ku kacaya marka siiqadan calaa kulli xaal horaynu u soo marray oo in ilaahay siiqadaa loogu shukriyo oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen siiqo ilaahay loogu shukriyo waa siiqada ugu fadliga badan alxamdu lilaahi xamdan yuwaafi nicamahu wa yukaafi'u masiidah wax daliila oo caddaynaya inay ugu fadli badan tahay lama hayo si qoyinka kale soo arooraana ka fiican cala asaxiixi insha allah mujaalidun araawi can shacbiyi mujaalidka ka warinaaya shacbi wax ka warinaya huwa biljiimi jiim buu ku sugan yahay wa kasri laami iyo laamka in la hoos dhigo ayuu ku sugan yahay waa si aan markaa xa loo moodin ama kha loo moodin ama laamka aan loo kordhigin ayuu sidaa ugu dabdinaya waxaa la odhan jiray mujaalid ibnu saciid baa la odhan jiray mujaalid ibnu saciid ayaa la odhan jiray waxaanu markaas soo gaadhay taabiciintii ayuu markaas soo gaadhay bacdul axaadiisna waa soo wariyey laakiin dacfi baa ku jira xifdigiisa waa la daciifiyaa oo imaamu nasaa'i iyo khayruhu waxay yidhahdeen leysa bilqawiy wuxuu dhintay boqolyoafaryoafartankii hijiriga ayuu dhintay alsaymariyu saymari bifatxi saadi almuhmalah wuxuu ku sugan yahay saadka aan dhibicda lahayn in la kordhigo walmiimi iyo miimka in la kordhigo wa qiila waxaa lahy bidammi lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka in la godo wa huwa hariibun godaalkaa miimka la godayo oo saymuri la odhanayaa waa hariib sida caankii waa sida hore waxaana loo nisbaynayaa saymarata ayaa loo nisbaynayaa waa meel basro ka agdhow ama ku taalla oo webi yari markaa waxaan yacanii uu marayey ayay webiga qarkiisa ku taallaa mawdicaas webiga qarkiisaabaa saymarata la odhan jiray sababta uu inoogu keenay waxay ahayd sheekh la yidhaahdo abulqaasim assaymari la yidhaahdo wakhti aan fogayn baynu soo marraybe oo culammada shaaficiyada ka mid a oo asxaabu wujuuha shaaficiye ku jira ayuu markaa u keenay magacan abulqaasim assaymari magaciisana waxaa laodhan jiray cabdulwaaxid ibnu xusayn baa la jiray asxaabu wujuuha shaaficiyuu ku jiray asxaabu wujuuha shaaficiyo ayuu ku jiray min culamaa'i qarni raabic ayuu ahaa kutubo fiqi ah iyo qaar usuulu fiqigana waa allifay qaadina waa ahaan jire qaadina waa ahaan jire wuxuu dhintay saddex boqol iyo lix iyo siddeetankii hijiriga ayuu dhintay rag kaloo saymaro loo nisbeeyaa waa jiraan laakiin sababta uu inoogu keenay waa shiikhaas abulqaasim assaymari mas'ale ku saabsan shiikhu uu markii dambe daciifiyey ayaanu ka soo naqliyey oo masaladu ka soo naqliyey wuxuu tilmaamayaa inay culammadu radiyeen oo qowl daciifa uu yahay oo ruuxa jidhkiisa meeli najaaso kaga taallo meeshii aan najaasadu ku sugnayn musxafka inuu ku taabtaa wuxuu ihi waa xaaraanoo ma bannaana sheikhuna deedna wuxuu ihi waa hariiboo culammadu waa radiyeen hadalkaasina waa marduudun bilijmaac saas yadaa buuhi waqad basadtu bayaanahu fii tahdiibi alasmaa'i waalugaat waxaan balballaadhiyey buu yidhi dabdiga kelimaadka ama asmaada la dabdinaayo caddaynteeda waxaan ku balballaadhiyey kitaabkayga la yidhaahda buu yidhi tahdiibu alasmaa waalugaat waa kitaab matbuuca dabacaadka qaarkoodna saddex mujallad isagoo abaa la taabacay wax badan baanu ku sheegaa dabdiga asmaadu waa muhim ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen shay dabdi uga baahi badani ma jiro magacyada waayo sida badan tasxiifku wuxuu galaa oo la qaldaa magacyada waxaad arkaysa dadka qaarkood oo magacyada qaarkood marka aad iyo aad u qaldaya waxaase igu layaa badnaa cajladaha qaarkood oo markaysaa wadaadacaani marka ay duubeen en markaa shiikhi leeyahay eh, ibnu cabdilbir wuxuu yidhi yacni waana ismun mucabbadun lilaah asmaada ilaahay albaru baa ka mid a ta noocaasoo kalea in la qalda mabay ahaynba waayo tasmiyadu inay tahay cabdun oo loo idaafeeyey allah yacni marka ayaa la garnay waa albaru waa min asmaa'i illaahi alxusnaa sida qur'aankaba ku soo aroortay aad arkaysaa qaar odhanaya ibnu tiimiya wuxuu yidhi ama ibnu tamiimiya wuxuu yidhi cajaladaha qaar waxaan ka maqlay dadka qaar oo leh ibnu tamiimiya wuxuu yidhi ibnu tamiimiya ka warran ama ibnu tiimiya wuxuu yidhi ta'dii baa loos dhigaya waa qalad akhlaad badan baa markaa dhacda ilaa dadka qaar ay yidhaahdeen ibnu jawsi markay sheegayeen abulfarji sheekhana darraadu waa kor dhiganta in la reebo maaha waa abulfaraj yacani waxa weeye asmaada dabdigoodu waa muhim tasxiifaad badan baa gala oo aad iyo aad baa loo qaldaa kutubta musalaxulxadiiskuna waa ka warantaa tasxiifka baabka ku saabsan iyo taxriifka yacni waa ka warramaan marka dabdiga asmaada haddii aan la dabdin waxyaalo kala dhici karto aan sax ahayn in la akhriyo oo shay aan sax ahayn yacni lagu dhawaaqo marka waxay culammada qaarkood yidhaahdeen sababta asmaada in la dabdiya loogu baahida badan yahay waxay tahay liannahu shayun laa yadkhuluhu alqiyaas waa shay aan qiyaas gelin isimku waa sidii ruuxa loogu magacaabay uun miduu qiyaas gala ma aha marka dabdigiisa waa loo baahan yahy fahadii axrufun wajiizatun fii dabdi mushkili maa waqaca fii hada alkitaab fahadii axrufun tani waa xuruufo wajiizatun kooban oo fii dabdi mushkili maa kii mushkilkiisa iyo kiisa khafigaa dabdinta la dabdinayo ku saabsan waqaca ku dhacay fii hadalkitaabi kitaabkan oo bes intanuu soo xulay ee uu caddaynayo uu leeyahay saasaa loo xarakaynayaa saasay dhibicu leedahay saa dhibicu ma leh uu sidaa leeyahay waa meelaha uu isleeyahay waa la ismoodsiin karaa ama waa la qaldi karaa oo kitaabka ku saabsan kelmadaha qaarkood oo u fasirayaana waa ku dhex jiraan wamaa baqiya minha intaa aan sheegay wixii ka soo hadhay taraktuhu liduhuuri waxaan uga tegay buu idhi muuqadkaa iska muuqanaysa daraaddeed ashyaa waadixaada weeye maadaama iska muuqanaysoo la garanaayo baan uga tegay buu yidhi markaa ashyaadaa aanan markaa tilmaamin wamaa dakartuhu min aldaahiri kaan sheegay oo waxyaalaha muuqda ka mid a ah. waxyaalaha muuqda ka mida ah oo bacdi ka mida ashyaaduu sheegay waa daahir fa innii qasadtu bayaanahu waxaan uga jeeday buuhi caddayntiisa aanuu caddaynayo liman laa yukhaalitu alculamaa ciddaan culammada dhex gelaynin aan culammada ku dhex jirin yacnii cilmi aan si fiican uga warqabin oo mukhaalado fiican aan culammada ku samaynin inaan u caddeeyo ayaan ugu talagalay buui oo uga qasdaayo fa innahu yantaficu bihi insha allahu tacaala waa ku intifaacaya hadduu ilaahay doono ayuu ku intifaacayaa kaasina hada aakhiru ma kani waa kii aakhirkiisa ugu dambeeya tayasara ee fududaado min haada alkitaabi kitaabkan ka mid ah wa huwa nubdatun mukhtasara waa in yar oo kooban kitaabkao dhammi waa nubdatun in yar weeyo mukhtasaratun la koobay binnisbati ilaa aadaabi alquraa marka loo eego aadaabta quraadu u baahan tahay wax badan bay u baahan yihiin in la sheego oo la balballaadhiyo laakiin mukhtasar yar oo kooban aad iyo aad u kooban kani weeyi innaga waa badan yahay sooma xadiislaanna wax fara badan buu sheikhu sheegay isagu laakiin wuxuu leeyahy waa shay mukhtasaroo koobanoo marka waxa baabkaasi u baahan yahay in la eego waxba kagama dhacdo walaakiin xamalanii calaa ikhtisaarihi waxa igu xambaaray inaan soo koobo waana hadalka faahfaahin tafaasiisha qaarkoodna iska daayo maa dakartuu fii awali lkitaabi waxaan ku sheegay kitaabka awalkiisa waa si aan dadku malal uga qaadin iyo wax la mida ayna ugu intifaacaan marka aad iyo aad baan usoo soo koobay buuhi qaliilun minka yakfiinii walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu mid baa wuxuu yidhi shicir horeoo qadiim ah qaliilun minka yakfiinii wax yaroo xaggaaga ka ahaadaa igu filan walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu intaada yar qaliil lama yidhaahdo waxaaga yar baa wax badan ah waxaaga yar ayaa wax badan ah wallaha as'alu nafca alcamiima bihi lii waliaxbaabii wallaha as'alu ilaahay oo keliyaan weydiisanayaa an alcamiima bihi sa'ala waxay qaadataa laba mafcuul labay qaadataa waxaan farqi kale lahayn hadday sa'aladaasi istictaa tahay iyo hadday istifhaam tahay mar layba labada mafcuul waa qaadataa labada mafcuul waa qaadataa laakiin waa dhacdaa markay tahay bimacnaa istifhaam in xaraf ay ku gaadho ka labaad waa dhacdaa in toos loo siiyana waa dhacdaa marka hadda istictaa bay ahayd marka labadii mid waa la hormariyey culammadu waa ka edebsadaan inay yidhahdaan allah waa mafcuul waxay yidhaahdaan ta'adduban mansuubun cala atacdiim waxaa lagu nasbiyey weynayn la weynaynayaa lagu nasbiyey wallaha as'alu nafca alcamiima wallaha as'alu ilaahay oo keliyaan weydiisanayaa annafca alcamiima waxtarka caamkaa baan weydiisanayaa bihi uu isaga ku anfaco kitaabka lii aniga igu anfaco oo si ugu anfacaya xagga ajarkiiyo sawaabka waliaxbaabii kuwaan jeclahayna uu ku anfaco walikulli naadirin fiihi mid kastoo eegaayana uu ku anfaco wa saa'iri almuslimiin muslimiinta kalena uu ku anfaco baaqiga muslimiinta kale fi daarayn labada daaroodba gudahooda uu ku anfaco yacni fi dunya walaakhira ay ku intifaacaan kitaabka haddii kitaabkii aad loogu intifaaco nafci caama lagu intifaacana dee ajar fara badan baa shiikhii uga imanaya ila waxyaalaha ruuxa anfacaya markuu dhinto dabadeed waxaa ka mid a cilmi markaa uu faafiyey idaa maata alinsaanu inqaaca amaluhu ila min salaas sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahadnaqu jinsiga xamdi lilaahi ilaahay buu u sugnaaday ama ilaahay baa la gaara rabbilcaalamiina khalaa'iqda rabbigooda ayaa la gaara oo ay u sugnaaday xamdan ay axmaduhu xamdan waxaan u mahadnaqayaa mahadnaq laba goor buu markaa rabbi u xamdinayaa mar siiqo isin buu ku keenay marna siiqo ficil buu ku keenay oo xamdantu waxay ka naa'ib tahay ficilkii kaannahu inuu yidhi axmadhu xamdan waxaan u mahadnaqayaa mahadnaq mahadnaqaasoo yuwaafii nicamahu yacni gaadhaya nicmooyinka ilaahay oo xasilinaya wa yukaafi'u masiidahu siyaadadeedana u dhigmaya oo nicmada uu ilaahay kordhiyey shukrinaq u dhigmaaya noqonaya wa salaatu wa salaamuhu alakmalaani yacni naxariista ilaahay waa raxmatun maca tacdiim waa naxariis weynayni weheliso ama wa salaatuhu ammaanta ilaahay uu mala'ul aclaha ka ammaanaa wa salaamuhu iyo salaantiisu alakmalaani labadaasoo dhammaystirani calaa sayidina muxammadin sayidkayagii kaayagii mudnaa ee nebiga ahaa sala allahu alayh wasalam ee muxammadin muxammed ah korkiisa ha ahaato wa aalihi qaraabada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam mu'miniintaana korkooda ha ahaato wa asxaabihi asxaabta nebigana sala allahu alay wasalam korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantood marka ilaahay nebiga sala allahu alay wasalam waa u naxariistay waana ammaanay waana salaamay waxaa loo jeedaa ilaahay ha u sii kordhiyo ha u sii ziyaadiyo ayaa loo jeedaa marka ducadaas ayuu ku soo khatimay lkitaab qaala musannifu raximahu allah musannifka kitaabka qoray waxauu yidhi ilaahay ha u naxariistee ibtada'tu fii jamcihi yowma alkhamiis waxaan bilaabay kulminta kitaabka la kulminayo maalin khamiiseed baan bilaabay waxaa la yaab leh kitaabkan wakhti yar oo kooban baa sheikhu ku qoray oo ama labaatan maalmood ama sagaal iyo toban maalmood buu ku qoray tii buu sheegayaa ibtada'tu fii jamcihi waxaan bilaabay buu kulminta aan kitaabkan kulminayo oo qorayo yowma alkhamiisi maalin khamiisa ahaani cashara min shahri rabiicin alawal labiyo tobankii bishii rabiicin alawal sanata sittin wa sittiina wa sittimia yacni lix boqol iyo lix iyo lixdankii hijriga mm, saddex lixaad wey waa lix boqol iyo lix iyo lixdankii hijriga ayaan markaa waxaa qoray oo bishuna rabiiculawal tahay labiyo tobankeedii maalintu khamiis tahay baan bilaabay wa faraqtu min jamcihi kulmintiisa aan kulminayana waxaan ka faaruqay sabiixata alkhamiisi subaxnimadii khamiiseed ee ahaalisi min shahri rabiicin ilaakhir yacni oo saddexdii bishii rabiicinulaakhir ah sanata sittin wa sittiina wa sitti mia ya lix boqol iyo lix iyo lixdan isla sannaddii bishii ku xigtoo rabiicinulaakhir ah saddexdeedii baan ka faaruqay buuri marka waxay noqonaysaa koob iyo labaatan maalmood wey waa wakhti aad u kooban koob iyo labaatan maalmood buan kitaabku qoray buuri marka ilaah baynu baryaynaa abaaro daran baa jira oo kolay dhib badan marka quluubta yacni waa in la soo xaadiriyaa ilaahay la baryaa baryada ilaahay lagama caajiso yaan la odhanin waa la baryey waa la beryeyoo yacni waxa weeye waxba la aqbali maayo ama waxba laynagama aqbalayo yaan laga caajisin baryada baryada ilaahay waa lagama daalo waa lagu celceliyaa ilaahay innaga u baahan ilaahay inooma baahna addoommaynu nahay sidii laynoo galo aynay raalli ku nahay ilaahay khalqigiisa siduu doono u gelayaa siduu doono ayuu u gelayaa isagaa abuurtay isagaa arsaaqaya isagaa u nicmaynaya marna isagaa imtixaanaya hadduu imtixaano yacni waxa weeye ou dhibaatooyin ku keeno waa fabicadli waa caddaaladdiisay ku dhacday hadduu u nicmeeyona waxa weeye waa bifadlih waa gallad ilaahay markaana waa ku galladaysta marka waxaynu dhex joognaa bayna cadlihi wa fadlih ilaahay caddaaladdiisa iyo fadligiisaynu ku dhex sugannahayo marna waa inoo nicmaynaya waa inagu galladaysanaya marna waa ina imtixaanayaayo imtixaankaa inu imtixaanayaana dulmi ma aha waa caddaalad cadli wey marka allah aan barinno alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma wafiqna lima tuxibu allahuma اغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma اغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma اغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma farij cana alkurubaat allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina gayثa mugiiثa haniiئa صxا caama mujlila طبقا daa'ima ilى ywم القiyamة ya da اljalaali واlإkram ya allah allahuma ina nasأlka اlhuda والتuqى allahuma asqina allahuma aغiثna allahuma aغiثna allahuma aغiثna allahuma aغiثna ya da اljalaali واlإkram allahuma aغiثna allahuma aغiثna gayثa mugiiثa haniiئa صxا caama mujlila طبقا ya da اljalaali واlإkram allahuma asqina allahuma asqina ya arxama alraaximiin isqina isqina isqina allahuma laa tucadibna bidunuubina allahuma laa tucadibna bidunuubina allahuma arxamna allahuma arxamna faina cabiiduk allahuma arxamna faina cabiiduk allahuma ina fuqaraءu ilayk wa anta ganiyun can cadaabina faغfir lana ya da اljalaali wاlikraam ya allah allahuma asqi bahaa'imak wacibaadak allahuma asqina ya da aljalaali wاlikraam allahuma asqina allahuma asqina gayثa mugiiثa haniiئa صxا caama yaa da aljalaali walikraam ya allah ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma arxamna allahuma kshif cana alkurubaat allahuma kshif cana alkurubaat allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin walam yukshaf ila bitawbatin wahadihi aydiina ilayka bidunuub wanawaasiina ilayka bitawba fasqina ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma inaka amartana bاdducاء wawacadtana biاlijaabة faqad dacawnaaka faajibna faqad dacawnaaka faajibna allahuma asqina gayثa mugiiثa haniiئa صxا caama ya da aljalaali wاlikraam ya allah ya allah ya da aljalaali wاlikraam ya allah allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina allahuma anbit الzarca allahuma anbit الzarca waadira الضalca ya da اljalaali wاlkraam ya allah allahuma aamin wsala allahu calaa muxamadi wcala ali muxamed allahuma aamin ayuha alikhwatu walakhawaat intaynu ku kulmayno sharxi kitaab kale oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed